alxamdu lilaahi wakafaa wasalaamu calaa cibaadihi aladiina istafaa ama bacd faacuudu billahi min ashaytaani alrajiim ina aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati kanat lahum jannaatu اlfirdowsi nusula khaalidiina fiiha laa yabquuna canha xiwala wqaala الnabiyu slى اllahu عalayhi waalihi wasaxbihi waslem ida dakla ahlu اljannati اljanة yunaadi munaadin biana lakum an taxyow falaa tamuutuu abada waina lakum an tasixuu falaa tasqamuu abada waina lakum an tancamuu falaa tab'asuu abada waina lakum an tashubuu falaa tahramuu abada أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحمد لله إلaahay baan ku xamdinaynaa meel kastoon joogno xaalad kasta oo aan ku jirno zaman kasta oo aan joogno waxaa laynooga baahan yahay marna inaan ilaahay aan halmaamin allihiina abuuray ee ina jirsiiyey ee nolosha adduunyada inagu deeqay ee waxaa mid kastoo innaka inagamida ah uu haystana allihii siiyey dhimashadana ilaahay inagu xakumay qiyaama inuu jiro lassaas laysa soo saarayo lays xisaabayana allah inagu qasbay allahaase inaan mar walba aan xasuusanaa oo aan isxasuusinaa diinteenna wanaagsan ee macaan bayna faraysa haddaan magaalada joogno iyo haddaan mii joogno haddaan masaajid joogno iyo haddaan suuq joogno haddaan safar nahay iyo haddaan nahay xadar haddaan yar nahay iyo haddaan weyn nahay dhammaanteen ilaahay waxau nagu addoonsaday inaan ilaahay aan aaminno oo ilaahay aan caabudno ilaahay ka cabsanno ilaahay mar walba xasuusnow halmaamin adduunyadan aan joogno waa daar alikhtibaar waa layna keenay waxaad haysatana waa lagu siiyey waxaad haysata ilaahay ha ku hiloobin amarkiisa in allaha tacaala mustakhlifukum fiiha fayanduru kayfa tacmaluun buu nebigu yihi sal alla alay slam in addunyaa xulwatun khadira adduunyadu waa cagaar waana macaan wa in allaha mustakhlifukum fiiha ilaahayna adduunkan maaragtana ininku inagu dhex abuurtay oo in qaarkiina way ku dhex dhimanayaan qaarkiina way dhalanayaan fayanduru kayfa tacmaluun sidaad adduunyada dusheeda intaad joogtaan aada u camal falaysaan buu ilaahay eegayaa nolosha adduunyada si aad u gudanaysaan baa la eegayaa ma sidii ilaahay jalla wacalaa uu raalliga ka ahaabaad ku gudan mise si uusan ilaahay raalli ka ahayn baad noloshaada ku gudan dukaan ninka furtay habeen walba wuxuu rabaa inuu macaash la soo hoydo ninka tagsiilaha ee gaadhiga tagsiilaha magaalada dhexdeeda kaga shaqaysanaya ama baslaha habeen walba wuxuu rabaa masaariif iyo macaashka inuu la hoydo ayuu rabaa habeenkuusan waxba la hoyan waa khasaaray ugu taagan tahay isaga xaggiisa hal maalin keliya oo ninkaa gaadhiga watee tagsiilihii uu waxba la soo hoyan waayuu ka murugoon oo uu ka calaacali toddobaatan sano lixdan sano boqol sano siddeetan sano ayaa ilaahay adduunka kugu siiyey fursad banka qiyaame markaa tagteed haddii lagaa yidhaahda ka waran siddeetankii sano oad kusoo khasaartay khasaaraha ifka qofka soo gaadha waa laga kabaa laakiin khasaaraha qofka aakhiro soo gaadha cid ka kabaysa ma leh faman haqulat mawaaziinuhu fa ulaa'ika hum اlmuflixuun waman khafat mawaasiinuhu fa ulaa'ika aladiina khasiruu anfusahum fii jahannama khaaliduun walciyaadu billaah khasaaraha ifka qofka soo gaadhay waa la kabi aqalba ayaa lahaa aqalkiibuu daad ka qaado uu dumay waa loo dhisi tacliintiibuu ku dhacay si kale unbu haddana u noola nolosha u tijaarad buu lahaayoo tijaaraddii baa ka baaba'day dibbuu dib baa laga yaabaa inuu isku soo qabto oo gacan la siiyo la caawiyo laakiin banka qiyaamo qofku markuu yimaado hadii la idhahda hebel uu khasaaray oo toddobaatankii sane lixdankii sane adduunyada uu joogay uu ku soo khasaaray hadii la yidhaahdo khasaarahaasi cid ka kabaysa malo qofkaasi nicmataani maqbuunun fihima kahiiru min annaas asixatu walfaraaq buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam laba nicmadood oo aada u waaweyn ayuu dadku adduunka intay joogaan ay maaragtaane ku dagman yihiin buu nebigu yidhi labadaa nicmadoodi waa firaaqa iyo caafimaadka weeyaan laba nicmadood oo waaweyn ayaa dad badanoo maanta adduunka jooga hoos maraysa qabna fulaan maqbuun macnaheega waxay culammadu ku macneeyaan culamaau luqa badaacaddii magaalada lagu iibinayay boqolka dollar ayaad ku faraqdood ku iibisay toban toban dollar laba shay oo keliya markay gacantaada ay ku hadhay ayaad ogaatay badeecadani inay joogto boqol dollar meelaas ka soo qabata ma haysaa markaa wixiiba gacantaada way ka baxeen labadaa nicmadood buu nebigu leeyahay dad badanoo maanta adduunka jooga way ku dagman yihiin asixatu waalfaraaq caafimaadka ilaaha ku siiyey intaad caafimaadka haysa ilaahay caabud iqtanim khamsan qabla khamsin shan necmadood intaad haysatid buu nebigu yidhi shan ka horjeeda shantaa necmadood intaysan kugu dhicin uga faa'iidaysa buu nebigu yihi sal alla alay aakhiradaada firaaqaka qabla shuqlika intaad gacan bannaan tahay ee wax ka mashquuliya weli aanad helin firaqa ka faa'iidayso haddaad berri aad mashquul noqotid firaaqa maanta aad haysatid ma haysanaysid intaanad mashquul noqon ka hor faraaqaaga uga faa'iidayso intaanad ka mashquulin ilaahay taacaddiisa khinaaka qabla faqrika intaad ghaniga tahay ee baahidaadu ay urursan tahay ee xaajaadkaagu ay ku daboolan yihiin intaynay baahi ballaadhan kugu dhicinoo taacadda ilaahay ku seejisana khinadaada uga faa'iidayso sixataka qabla saqamika buu nebigu yidhi intaad caafimaadka hayseed caafimaad qabtid intaanad bukoon ka hor uga faa'iidayso nicmadda diinta iyo daacadda ilaahay uga faa'iidayso xayaataka qabla mowtika intaad nolosha aad hayseed weli aanad dhiman mar haddii dadku ay dhintaan waxay odhanayaan ilaahowna celi laakiin cid soo celinaysa ma jirtee inta aad nooshahay intayna geeridu ku iman nolosha geerida ka hor ka faa'iidayso oo noloshaada geerida uga sii faa'iidayso ila mar haddii la dhinto camalkii uu go'ayaa camalkii adduunyada lagu soo qabtay abaalkiisii baa bilaamaya marka la dhinto intaad dhallinyarada aad tahay ee xoogga aad tahay iyo uga faa'iidaysa intayna da-du kugu imanayd aanad gaboobin intaanan lagu qaban ee mowdku ku qaban ka faa'iidayso dadbaa dad baad marka la qabtay baraarugayaan xataa idaa jaa axadahum اlmowt qala rabbi lowlaa akhartanii ilaa ajali qariibin faasadaqa waakun min aلsaalixiin walan yu-ahira allaahu nafsan idaa jaa ajaluhaa wallaahu khabiirun bimaa tacmaluun xataa idaa jaa ajaluhum ajashoodu markay ku soo xaadirta baa ilaahay yidhi ama midkood ajashu markay ku timaadda wuxuu odhan doonaa rabbi lowlaa akhartanii ilaa ajalin qariib ilaahow in yar haddii ajashayda dib loo dhigi lahaa fa asadaqa wa akun min alsaalixiin waa sadaqadaysan lahaa oo dadka wan wanaagsan ee suusuuban baan ka mid noqon lahaa waxaa la odhan doonaa walan yu'akhir allahu nafsan idaa jaa ajaluhaa naf haddii ajashu ay ku soo xaadirto dib loo dhigi maayo baa ilaahay yidhi saacaddeedii hore loo dhigi maayo dibna hore dibna loo dhigi maayo horena loo soo dhigi maayo qabrigii baa haddana la geeyey qabrigii markuu galo waa ka odhanaya rabbi irjicuunii lacallii acmalu saalixan rabbi irjicuuni ilaahow celiya igu celiya adduunkii maxaan ka soo qaban ma beeraan soo falan ma ganacsi baan ka soo shaqayn ma suldad iyo siyaasad baan raadin may lacallii acmalu saalixan haddii haddii adduunka maanta laigu celin lahaa oo mar la ii qabashayn lahaa waxaa laga yaabaa inaan camal wanaagsan ka soo shaqayn lahaa salaadaan tukan lahaa soonkan la iman lahaa sakadaan bixin lahaa sadaqadaan bixin lahaa waalidkan u samafali lahaa jaarka xaqiisaan ilaalin lahaa wanaag baan ka soo shaqayn lahaa wax wanaagsan haddana bankii qiyaamaa la keenay muxuu leeyahay walow taraa id ilmujrimuuna naakisuu ru'uusihim cinda rabbihim rabbanaa absarnaa wa samicnaa farjicnaa nacmal saalixan innaa muuqinuun bankan qiyaamaa la keenay waxau maanta xaqiiqadii baan arkay maqalkiibaa ii furmay oo araggiibaa ii furmay oo maqalkii adduunyadaad ku qabtay maqal muunan ahayn may maqal saxa ma ahayn haddaad xaqa aanad maqlaynin maqalkaagu ma shaqaynaya ka dhigantaa uu xidhan yahay araggan adduunka dusheeda ilaahay kugu siiyey haddaad xaqa aanad ku arkaynin oo noloshan adduunyada nolosha ka dambaysa aanad arkaynin nidaamkan caalamku u socdo haddaad qudradda ilaahay awooda ilaahay aanad ka dhex arkaynin oo dadka dhimanaya ku cibro qaadanaynin oo ka faqiirka aad faqrigiisa ku cibro qaadanaynin oo ka bugtaantiisa ku cibro qaadanaynin oo ka lixaadkale lixaadkiisa ku cibro qaadanaynin araggaagu sax maahayna wax kale aad arkaysi rabbanaa absarnaa haddaa ilaahow indhihii noo dilaacine oon aragnay xaqiiqadiiye maqalkiina hadduu noo shaqaynayaayoon maqalkii u dhabtii aan maqallay aan maqalle ilaahow adduunka dusheedii nagu celi camal wanaagsan baan ka soo shaqaynaynaa innaa muuqinuuna annaku maanta waxaa nahay kuwa yaqiinsan ilaahay la kulankiisu xaq inuu yahay kuwa garanaya ayaa nahe ilaahu adduunka nagu celi bay leeyihiin ma maqasheen weli qof la soo ceshay maa samicnaa fii aabaa'ina alawaliin adduunka mar haddii laga baxa laguma soo noqdo wa qaaluu low kunnaa nasmacu aw nacqilu maa kunnaa fii asxaabi saciir caqligaa maanta adduunka dadku lagu sheegaya laleeyahy waa cuqalaa way waa khubaraa waa indheergarato garato muxuu gartaa boqolka sano ee soo socota hee isbeddelka geeska africa ka dhacayuu ka faalloodaa salaada subax ma tukada may tukado saacadaha ilaahay samada adduunyada uu imanuu leeyahay aa waxay weydiisan ma yaqaanaayo ma kacayo ilaahiisa ma baryaa may laakiin waa brofesor khabiir endheergarato muxuu yaqaanaa isbeddelka geeska afriku ka faalloodaa caqliga haddaad ku garan weyday allihii ku abuuri caqli maaha indhahaagan haddaad xaqiiqada ku arki weyda araggii saxda maaha qalbigaaga haddaad ilaahay ku abuuray aad ku aamini weydood macrifada ilaahay qalbigaaga ay kuu degi weydo qalbigaagu ma noolo uu dhintay maqalkaaga haddaynan xaqa aad ku maqlayn oo xaqa marka laguu sheego aanad joogsanayn oo xaqa aad ku dhegaysanayn oo xaqa aad u raaricinaynin maqalkaagu ma shaqaynaya ka dhigantahay laakiin maalin buu shaqayn doonaa yowma alqiyaama yowmal qaaluu rabbanaa amatana thnatayni wa axyaytana thnatayni faاctarafnaa bidunuubina fahal ilaa khuruujin min sabiil dalikum biannahu idaa duciya allaha waxdahu kafartum wain tushrikuu bihi wain wain dalikum biannahu idaa duciya allaha waxdahu kafartum soo maha wain yushrak bihi tu'minuu falilaahi falxukmu lilaahi alcaliyi alkabiir falxukmu lilaahi alcaliyi alkabiir rabbana ereygan rabbanaa uu soo noqnoqon doonaa meelo badan qur-aanka ajasha markay imanaysa rabbanaa buu qofku leeyahay qabriga marka la dhiga rabbi buu leeyahay banka qiyaamo rabbi buu leeyahay naarta dhexdeeda rabbi buu leeyahay wanaadow yaa maliku liyaqdi calaynaa rabbuk wanaadow naarta dhexdeeda ka dhawaaqayaan ay leeyihiin yaa maalik waa malaga furaha naaraha haya ku leeyihiin rabbigaa noo weydiin qudhaha nagaga jaro han iska dhimanee meeshan ku jiri kari mayne afartan sano kadib uu u jawaabayuu leeyahay qaala innakum maakisuuna ma dhimanaysaane eh, haddeetoole halkaabaad ku nagaanaysaan walciyaadu billaah aakhirada intaasoo jeer bay odhanayaan gaaladu rabbana rabbanaa rabbanaa faاctarafnaa bidunuubina fahal ilaa khuruujin min sabiil rabbana way soo noqnoqonaysaa adduunka dusheeda haddii mar keliya laga heli lahaa inaad tidhaahdo yaa rabbi rabbigay waa allah adduunka dusheeda hadduu qofku ilaahay ku garan lahaa garashada ilaahay adduunku ku gartaa aakhiro afici doontay ugu ama garashada khalqigu banka qiyaame ilaahay ku garan doonaan ma shaqaynayso teebaa shaqaynaysa garashadii adduunka dusheeda ay kala yimaadeen salaadii adduunka dusheeda ay ku soo salaadeen tasbiixdii adduunka dusheeda ilaahay ay ku soo xuseen daacaddii ilaahay adduunka adduunka dusheeda ilaahay ku soo adeeceen daacaddaasi intay dooniba halla ekaatee taasaa banka qiyaama shaqaynaysa laakiin banka qiyaama markii la keeno garashada khalqigu ilaahay ay wada garanayaan ma shaqaynaysa ogow caqliga wuxuu shaqaynayaa waa intuu adduunyada dusheeda ilaahay ku baray buu caqligaagu aakhiro kuu shaqayn alkayisu man daana nafsahu wacamila lima bacda almowt alkayis caaqil qofka waa qofka naftiisa xisaabiya habeenkiibuu xisaabin oo toddobaadkiibuu isxisaabin oo bishiibuu is-xisaabin sida dukaanka loo xisaabiyaa la doonayaa inaad wakhtigaaga u xisaabisid niga saaxiiba dukaanka raysamaalkiisa waa dukaankiisu waa badaacadda weeyaan maxaa maanta iga baxay maxaa ii soo galay qofka bini'aadanka aadankaa raysamaalkiisa waa wakhtigaaga wakhtiguna muxuu ka kooban yahay waa sakan iyo daqiiqado iyo saacado iyo maalmo iyo asaabiic iyo bilo iyo sannado iyo quruun laysku geeyey waa daqiiqado habeen iyo maalin weeyaan waa habeen iyo maalin wajacalna alleyla waannahaara aayatayni famaxawnaa aayata alleyli wajacalnaa aayata annahaari mubsiratan litabtaguu fadlan min rabbikum walitaclamuu cadada asiniina waalxisaab wa kulla shayin fasalnaahu tafsiila wa kulla insaanin alzamnaahu طaa'irahu fii cunuqihi wanukhriju lahu ywma alqiyaamati kitaaban yalqaahu manshuura iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyowma calayka xasiiba man ihtadaa fainamaa yahtadii linafsihi wman dalla fainamaa yadilu calayha walaa taziru waasirat wisra ukhra wmaa kuna mucadibiina xataa nabcaa rasuula maalmahan habeen iyo maalintan iyo nolosha bini aadamku ay ku taagan tahay sanadku maalin iyo habeen buu ka samaysmayaa usbuucu maalin iyo habeen buu ka samaysmayaa bishu maalin iyo habeen bay ka samaysmaysaa saacaduhu maalin iyo habeen dhexdooday ka unkamayaan bini aadankana qiyaamaha toddobaatan sano haddii aad jirtay boqol sana haddaad jirtay shar iyo khayr waxaad aragtay shar iyo khayr waxaad ku hadlaysay shar iyo khayr waxaad samaynaysay oo lagugu soo qoray buug ayaa qoorta qof walba loo sudhayaa markaasaa la odhan doona iqra' kitaabaka kitaabkaaga adigu xagga ula baxo akhriso kafaa binafsika alyowma calayka xasiiba maanta adaa iskugu filan inaad isxaabiside cid ku xisaabisa uma baahnid isxisaabi adigu maanta banka qiyaamuu isku xisaabiyey xisaabtiisii markuu rogroga wuxuu soo baxay inuu yahay ahlu naar muxuu samayn markaa waa kaas meel iska soo qabta ma joogaa may wayowma yacadu addaalimu calaa yadayhi yaquulu yaa laytanii ittakhadtu maca arasuuli sabiila yaa layt yaa laytanii xarfu tamani buu la iman doonaa uu le yaa leyt way adduunyada intaan joogay maan ilaahay adeeco oomaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam jidkiisii miyaan raaco miyaan dhaqanka islaamka ku dhaqmo miyaan diinta islaamku siday tidhi aan u soo socdo maanta waan liibaani lahaa laakiin khilaafkaan khilaafa ilaahay amarkiisa iyo sunnadii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa halkaa dhigtay buu leeyahay meel iska soo qabtana ma leh sida ninka habeenka ninka dukaanlowa habeenka u xisaabtami ayaa la doonayaa habeenkii nafta in loo xisaabiyo cumar ibn alkhadaab allaha raali ka noqde ayaa odhan jiray nafteenna xisaaba intaan layna xisaabin camalkiinna iyo khayr waxaad qabateen maalinkii miisaanka saar bowgiya qalin qaado subaxdii markaad kacday ilaa gobolku ku dhacaaye sharkaagiina qor khayr waxaad samaysana qoro is xisaabi haddaad adduunka dusheeda isku xisaabisid oo adduunka dusheeda camalkaaga miisaanka saaratid waxaad ku fududaanaysaa xisaabta akhira kuu fududaan allah inoo fadluleeyo marka waktigeennu waa harwadeeni ilaahayna siiyey yaan dayicin innaga maanta dadkeena zamankan waxay yidhahdaan waktiga halkeen kusoo dilaa soo ma yidhahdaan gaaladuna wakhtiga qiimihiisa intay garteen ayay yidhaahdaan wakhtigu waa lacag haddii wadanada reer galbeedka waddada aad ku socotay ay kaa lunto oo jidka aad maraysay aad ka luntid fursad u heli maysid qof inuu isku kaa taaguu kuu tilmaamo dariiqii xagguu kaa xigay ama magaalaa u inaad ugu tilmaamo heli maysid waayo xukul intaa gaariga halkaa aan joojinayo waddada dhexdeeda wakhti bay ku socduu ku leeyahay wakhtiga bay fahmeen iyaku deedna bay geliyeen khayraadkii adduunyada ku jiran ilaahay waa u soo saaray falammaa nasuu maa dukiruu bihi fataxnaa calayhim abwaaba kulli shay markii amarkii ilaahay ay halmaameen baraarujintii lagu baraarujiyey diinta markay ka jeesteenay iska dhaiska dhega tareen baa ilaahay yidhi adduunyadii albaabadeedii baan u furnay baa ilahay yidhi iyaka iyaka wakhtigoogii halkay geliyeen dhulka khayraadkii arlada ku jiro dhan bay la soo baxeen waa kuwa maanta adduunka o dhan ku guumaysanaya ee ku hogaaminaya innagana maanta muslimiinta wuxuu leeyahay qofkii muslimka waktiga halkeen kusoo dilaa maanta ilaahay baa lahaa xadiis alqudsi in aadan uu aflagaadeeyey uuna idhibayaa in aadan wuxuu igu dhibayaa markuu yidhi ilaahay wiil buu yeeshay ilaahay waxau leeyahay anuu wiil ma lihi oo ma dhalin laymana dhalo mana dhalo keli baan ahay keli ina aadan baa ilaahay leeyahay wuu aflagaadeeyey waa i aflagaadeey wuxuu igu aflagaadaynayaa yasubu dahra wa ana dahru alamru biyadii uqallibu leyla waannahaara ina aadan habeenka iyo maalinku aflagaadaynayaa oo zamanka ayuu caayayaa zamankuna baa ilaahay yidhi waa aniga habeenka iyo maalinta anigaaba beddelaya oo anaa keenaya baa ilaahay yidhi zamanka sidee dadku maanta aflagaadeeyaan maxaa sidaan kuu galay waktigaa sidaan ii galay ma yidhahdin ar ma yidhahdin maxaa sidaan kuu galay waktiga halkaa i dhigay waktiga waktiga iga jeestay bu ka odhan waktiga iga jeestay waktigaa sidaa i baday waktiga iga xun waktigaan fahmi laahay waktigu muxuu yahay ilaahay baa kule yasubu dahra wa ana dahru ina aadan zamanka ayuu aflagaadayn oo u leeyahy zamankaa iga xun zamankaa xun zamankiibaa iga jeestay waktigiibaa iga jeestay waktigiibaa adig kula haya maanta ilaahay wuxuu leeyay zamanku waa aniga amarka gacantayduu ku jiraa habeenkaiyo maalinta anigaaba bedelayaoo keenaya amarkuna gacantayduu ku jiraa kaan faqiir ka dhigana cid qani ka dhigi kari mayso kii aan qani ka dhigana cid faqiir ka dhigi kari mayso kaan kor u qaada cid hoos u dhigi kari mayso kaan hoos u dhigana cid kor u qaadi kari mayso kaan madax ka dhigana cid madaxnimada ka qaadi kari mayso kaan ciseeyana cid ma dullayn karayso kaan dulleeyana cid ma cisayn karayso kaan hadeeyana cid ma weecin karayso kaan halleeyana cid ma hanuunin karayso kaan anigu aan khayr aan siiyana cid shar u keeni kari mayso amarka ah, ayaa leh allah baa leh waxba zamanka ha flagaadayn waxba makhluuqana ha qabsan oo ha odhan hebel baa hebel baa halkaa ii galay buu yihi maalin mid <laughs> dee iska soo saar <laughs> hebel baan hebel baan magaalada ka ka ka mari hebel baan magaaladii u daayay buu yihi haye hebel baa nolosheeda ka xun hebel baa halkaa i dhigo sidaa ii galay zamanka adiga kula haya dee anna sidaa ii galay buu may sidaa ma aha qofka muuminka iimaankala waa inuu arri umuuraha waa inu idhahdaa hadday dhibi ku dhacdana waa inuu idhahdaa dhibaatada igu dhacday waa dunuub anigu aan galay weeyaan adduunka lagaga goynaya hadday barwaaqo ilaahay uu ku siiyana barwaaqada ilaahay baa kuu qadaray haddii walaalka ilaahay u nicmeeyana waxaad tidhaahdaa nicmada ilaahay kuu nicmeeyey hani allaka waan kuu haneeyey hadday walaalkaa balaayo iyo masiiba ku dhacdana waa la tacsiidayaayo waxaa la yidhaahdaa insha allah balaayada waad ka bixi doontaa walaal qadarka waa inaan aamina zamanka ha aaminin ayaad aamini ilaaha zamanka abuuray cilaaqa la yeelo abuudarda iyo salmaan qiso dhex martay baan nii sheegi salmaan farisi buu ahaa radia allaahu canhu wuxuu damcay markaa inuu guursado abu dardaayo markaa uu nebigu walaala uu ka dhigo walaaleeyey ukhuwat alislaam ayuu ku yidhi abu dardaayo reerkaa gabadh ba gabdho fiican bay leeyihiine gabadh orodoo iiga doon waa hagaag markaa dibadduu ku sugayaa aqalku aqal weyn maaha waa aqal yaroo cariisha abu dardaa baa aqalkii soo galo waa la soo dhoweeyey waa qoys markaa yaman ka soo guuray oo gabdho wanaagsan ilaahay siiyey marka abu abudar abudarda baa yidhi waxaan inantiinaa heblaayaan u socnaa oo ayaad u rabtaa walaalkay salmaan alfarisi baan u rabaa markaa bay idhahdeen salmaan inantayada siini mayne laakiin adigaan ku siinay ku yidhahdeen gabadha weligeedii mar hadduu ku yidhahdo waan ku siiyey uu ku siiyey ogow khalaas oo xaaskaagii leanna waa saddexda nebigu uu saddex kaftankooguna waa dhab dhabtooduna waa dhab islaanay waan ku furay kaftan ma gasho way furantay khalaas nebiga ku salliya inantaydii waan ku siiyeyna kaftan ma gasho waa sidaad u siisay khalaas walciyaadu billaah diinta waan ka baxay qofku hadduu idhahdana waa ka baxay ogow walciyaadu billaah marka abudardaa uu yaabay gabadhii khalaas isagaa la siiyey siduu ugu sheegay walaalkii saaxiibkii salmaan wuuna sugayaa salmaanoo isna caroos buu isku diyaariyey carooskooguna beriga maba adkayna gabadha intoo laysa siiyo ayaa isla markaaba saxaabiga aqal yar loo tartiibinayay habeenkaaba u aqalgalayay waxayna lacagaha iyo daaraha iyo tumashada iyo huteelada iyo buuraha la iskala dhacaya maaha ee macsiyadda lagu dhisaya maaha nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam inantiisa faatima markuu cali uu dhisayey ayakoo miskiidka ka soo wada baxo isgarab socduu nabigu ku yidhi cali ka warran faaduma haddaan kuu dhiso markaabuu sii jeesto uu ka xishooday faaduma waan ku siiyey buu yidhi caroosna waa taysa soo diyaari buu ka yidhi uu socday inantiisii buu nebigu u tegay faatima aabbo waan ku dhisay de yaad ii dhistay cali baan kuu dhisay radia allaahu way aamustay way xishootay markaabay hadasho aabba ma hadlaa hadal buu ka yidhi dee cali baad ii dhistay haa cali yar calool buuran yahay haye habeenood habeenoodna uu leeyaho habeenkii indhaha aad wax ugama arka bay ku tidhi markaabuu nebigu ku yidhi faatima laqad zawajtuki wa innahu la aqdamu ummatii silman wa akharuhum cilman wa acdamuhum xilman buu ka yidhi faatima ninka aan kuu guriyey waa ninka islaamnimada ummaddeeda ugu soo horreeyey oo ugu soo hor islaamay waana ninka ummaddeeda ugu cilmi badan waana ninka ummaddeeda ugu dulqaad badan buu rasuulku yidhi ee barkintaana qaado qadiifadaana qaado weelkaana biyaha ku dhaansada caawana waan ku hoynayaa iyo diyaargarow buu ka yidhi innanku gabdhaha waxba kuma darnee xun baan ka sugnaa soomaa inta badan soomaalidu markay dhisayso wiilkay kharashka badan ku bixiyaan nebigu inantiisii faadamo markuu dhisay u raaciyey barkin buu siiyey oo gogol buu siiyey oo weel buu siiyey marka guurkooga u fududaa keena zamankan ee cadaabka maaha u fududaa noloshu way fududayd guurka hadii la fudaydiyay bay culimmadu leeyihiin zinada inay dhallinyaradu ku dhacda ayaa adkaan haddii guurka la adkeeyo waxaa la fududeeye ogow zinadii baa la fududeeye marka guurka inaan fudaydina diyaar mau nahay waa sababta keliya bay culimmadu leeyihiin fasaadkaan kula dagaalami karno guurkana la badiyo in la fudaydiyo welibana salmaan farisi bannaankuu taagan yahay walaalkii abu darda ayuu sugayaa darda baa soo baxay markaa salmaan baa yidhi bishaare bishaare wuxuu wixii meesha ka dhacay inaan kaaga warramo waan ka xishoonaya buu yidhi waraa xishoona ii sheeg ma lay yeelay mise waa lay diiday waniba gabadhi adig waa laguu diiday laakiin anaa laysiiyo caroosa buu yidhi anaaba caroosaba markaasuu qoslay wuxuu yidhi ka xishoonaya adiga mahe waa aniga buuhi waayo calaf ilaahay adiga ku qoray calafkaagii samada lagaaga qoray iyo adigan anugna dhex socday buu ka xishoon adiga maaha buuhi waa aniga ee walaal adigana allaha kuu barakeeyo zamankeen arrintaa ma dhici lahayd oo la isku rogman lahaa soo waad ii dhigte <laughs> iyagu waxaa la baray war adeer amar ilaahay baa adduunka socda wixii ilaahay qadarin baa adduunka ka dhici wax kale ka dhici marka zamanka ayaana waxba aflagaadaynin zamankan nidaamka zamankan waa nidaam ilaahay xaggiisa ka socda ilaahay xidhiidh fiican haddaan la yeelano nolosha adduunku way noo macaanaan maanta dadka oo dhan waxay leeyiin nolosha waan fahmi la'nahay nolosha waxaan u fahmi laanahay waa maxay xidhiidhkii innakii ilaahay noo dhexeeyey baa meesha ka baxay xidhiidhkaa haddaan hagaajisano nolosha adduunkan iyo taakhiro ilaahay bay noo hagaajin ilaahay baa qur-aankiisa inoogu sheegoo yidhi waman yattaqi allaaha yajcal lahu min amrihi yusra qofka ilaahay ka baqa ilaahay ka cabsada umuurtiisa oo dhan waxaan ka dhigaynaa fudayd man kaanat iddunyaa hamahu jacalahu allaahu alfaqra bayna caynayhi wafaraqa allahu shamlahu walam yaatihi min addunyaa ilaa maa kutiba lahu baa nebigu yidhi qofka hammigiisa ka dhiga adduunyo waxauu ku fikirayaa waa adduunyo waxau ka shaqaynayaa waa adduunyo waxau ku seexanayaa waa adduunyo waxau ku soo kacayaa waa adduunyo waxau ka hadlayaa waa adduunyo waxau eegayaa waa adduunyo qofka hamigiisa adduunye uun ka dhiga buu nebigu yidhi arrimihiisoo dhan ilaahay barya galbeed buu kaga kala shaydhinayaa nolosha adduunyadana faqri baa labada indhood loo saarayaa faqri weligaana ka baxayn baa labada indhood loo saarayaa arsaaqadana inta ilaahay u qadaray mooyaane in kale ma hela buu rasuulku yidhi waman kaanat alaakhiratu hammahu ninka hamigiisa ka dhigay buu nebigu yidhi aakhiro aakhiro waa maxay yani meel kastuu joogo ilaahay buu kaga cabsoonayaa salaadii buu ilaalinayaa soonkii buu ilaalinayaa xaqii dadkuu iska ilaalinayaa xaqii jaarkiisuu ilaalinayaa xaqa dadkuu la nool yahay buu iska ilaalinayaa dembiguu ilaalinayaa wanaagga ayuu ka shaqaynayaa hamigiisuu aakhiro camal aakhiradiisa ka dhaawacaya waa ka digtoon yahay camal aakhiradiisa badbaadinayana wuu u dhiiran yahuu qabanayaa mar walba ninka hamigiisa ka dhiga buu nebigu yidhi aakhiro qalbigiisaa ilaahay ka dhiga hani hodan hodantinimada qalbiga ilaahay siiya qofku meesha uu ka noqdaa caydhna waa qalbiga meeshuu qani ka noqdaana waa halkee waa qalbiga inagu waxaan moodayn hebel waa nin milyondeera warqadahan maaha waxa bini aadanka qalbigiisa hinada gelinaya hinada qalbiga waxaa geliya waa markuu qalbigu u jeesto ilaahay macrifadiisa aakhirada weynigeeda hamigiisa ninka ka dhiga buu nebigu hi aakhiro qalbiga ilaahay hodantinimo uga buuxiyaa arrimihiisoo dhanna ilaahay baa isku soo ururiya addunyaduna iyadoo dullaysan oo u san dullaysan ayay hoos timaadaa buu rasuulku yidhi adduunyadu muuminka way doondoonan hadhkaaga ma aduu ku daba socdaa mise adaa daba socdaa ya isagaa ku daba socda hadh adduunyadu baa la qofka adduunyadu waa sida hadhka adduunyadu diintay la socotaa adduunyadu aakhiraday daba socotaa haddaad tidhahdee adduunyada ayaan u jeesan oo aakhiradii baan ka jeesan waxaad la mid tahay nin yidhi harkayga ayaan soo qabanayaa ma soo qaban karaysid walam yaatihi min dunya ilaa maa kutiba lahu baa nebigu ma helo qofka hamigiisa adduunyo ka dhiga ma helo buu nebigu yidhi ilaa wixii ilaahay u qadaray maana wax kale ma helo marka adduunyadan ilaahay baa inagu dhex abuuray oo inagu dhex imtixaamaya marka adduunyada ka tegana diinteenu inama leh hadda adduunyada ka shaqaysan laguma leh ka shaqayso laakiin qalbiga ha gelin taajir noqo laakiin adduunyadu qalbiga inay kaa gelin dhakhtar noqo laakiin lacagtu qalbiga inay kaa gelin mas-uul noqo laakiin adduunyadu qalbiga inay kaa gelin waxaad noqotaa bay yidhahdeen culammadu sida doon doonta waxaa loo isticmaalaa berriga mise badda maxaase laga ilaaliyaa biyo inay galaan hadday doonta iyadoo badda maraysa oo rukaab iyo badeecad la saaray ay biyo galaan iyadii waxaa saaranba wayqaway qarriqmi soo ma qofka bini aadanka adduunka inuu ku noolaado ilaahay baa ugu talagalay inaad shaqaysataa ood waxbarataa oo taajir noqotaa oo dhakhtar noqotaa oo injineer noqotaa oo caaqil noqota ilaahay baa kuugu talagale noqo laakiin adduunyadu qalbiga inay kaa gelin hadday adduunyadu qalbiga ay kaa gasho adigiiyo waxa ku saaranba waad degiyo ugu dad badanba maanta way degeen abubakr sidiiq radia allaahu canh maal qabeen buu ahaa ninka ummadda ugu khayr badan buu ahaa cabdiraxmaan bin cawf maal qabeen buu ahaa tobankii jannada loo bishaareeyeyna ka mid buu cumaan binu cafaan malqabeen buu ahaa tobankii jannada loo bishaareeyeyna ka mid buu ahaa jariir binu cabdilaahi albajali ogaas buu ahaa saxaabada nebi maxamed ragga ugu qiimo badan buu ahaa saxaabada rasuulku tujaar bay lahaayeen cuqaal bay lahaayeen shucaraa bay lahaayeen dhakhtarray lahaayeen umaraa bay lahaayeen fuqaraa bay lahaayeen mucallimiin bay lahaayeen culamay lahaayeen ogaasyay lahaayeen laakiin marka la eego iyo diinta xaggaa way ka wada sinnayn iyagu xaggaaba ka wada sanaayeen kooga amiirka ilaa kooga maamuurka si midaatay ilaahay uga wada baqayeen si midaatay aakhirada ugu wada fikirayeen cabsida ilaahay ay ka baqayaan iyo aakhirada ay ku xisaabtamayaan waxay u dhib yaraysay ma taqaana in adduunka dusheeda xaqa ilaahayna iska ilaaliyaan xuquuqda bini aadamkana iska ilaaliyaan aakhirana ay tagaan iyagoon waxba lagu lahayn abi bakrin sidiiq radia allaahu canhu khilaafada islaamka markii loo dhiibay waa markuu nebigu adduunyada ka intiqaalay sal alla alay slam wuxuuhaa bagaashluhaa dharka iyo badeecaduu suuqa ku iibin jiraa la yidhi alaabtiisiibuu qaatoo degtuu saartay cumar baa arkay ninkoo sii socdaa kaale ya abaa bakar ilaa ayna wuxuu hi dee shaqo tegayaa oo taladii ummadoo dhan ba adiga madaxa lagaa saaray maad oo reerkayga ayaa ii bilin soo anuu ka mas-uul mayho ilaahay weydiin maayo muslimiintoo dhan baa looga dhigay mas-uul madax khaliifata rasuulillaah weeyaan mas-uuliyaddaa uu qabtayna lacag baad ku qaadan meesha ma soo dhigan isagu innaga maanta ka warrama ninka markuu mas-uul laga dhigay dowladda ama xildhibaan loo dooranayo muxuu socdaa bay kula tahay ar muxuu socdaa lacag fiican heshid meelahaana si fiican ha u jajabsatid ila waa xildhibaankii baa la odhanaya oo loo bannayn meel walbe iyo ku sidaa ma ahayn mas-uuliyadda umay arkayn meesha ciyaalkooga ay ka biilinayaan mas-uuliyadda waxay u arkayeen waa xilligii ummadda nebiga loo khidmaynayay waa adeeg ummadeed ummadday u adeegayaan ilaahay ikhlaaska innakan hayna siiyo abubakar wuu yaabay war ciyaalkaygin reerkaygina ma haleelaysid oo oh, masaariiftoodii anaa ka mas-uule anna kaa shuuraynayna adu noqo horta halkaa fadhiiso ma haleelaysid haddee toole waa la shuureeyey waxaa loo shuureeyey maadaamu afar reer uu lahaa in baytalmaalka laga siiya masaariif reerkiisa ku filan neef jeexi inuu u kala qaybiya maalin walba reerkiisa hilibkaas iyo raashin ku filan labadii sano ee uu talada ummadda hayay iyo dhowrkii bilood tiisii markay timiday godka lagu raday abibakr sidiiq allaha raalli ka noqdee inankiisii cabdiraxmaan ibni abibakar oo lacag sida ayaa baytalmaalkii yimiday cabdiraxmaan bana cawf oo ahaa maaliyadda ninkii hayay ayuu yidhi lacagtan baytalmaalka ku celi markaasuu yidhi adeer lacagta xaggeed ku waddaa jooji wuxuu yidhi aabba allaha u naxariistay ayaa igula dardaarmoo yidhi hadday taydii noqoto maanta wax adduunyaa maanta anigu dhul baan ku lahay magaalada madiina dhulka iibiya lacagta ka soo baxda dhulka labadii sani iyo dhowrkii bilood ee talada ummada aan hayey baytalmaalka lacag intaa la baan ka qaadanoo masaariiftii weeyaane igaga celiya buu yidhi intaynii suu hadhana inku dhaxal u qaybtama buu yidhi cabdiraxmaan bin coof uu yaabay war maxaad leedahay aabbaa ku dardaarmay sidaas in lacagtaa lagu celiya halkee baytalmaalka war siduu u masaariiftii ininku ad qorteen uu reerka siinayay labadii sannadood ayuu aabbahay qoranayay dhulkii uu lahaa markaan iibinayna waxau nagula dardaarmay lacagta in halkaygii lagaga celiyo baytalmaalka lagu celiyo cumar binu khadaab baa loo keenay cumar uu ooyey abuubakar sidiiq oo uu yidhi abuubakarow qabriga abuubakar buu dul tegay cumar wuxuu yidhi madaxda adiga dabadaa imanaysa wallaahi waa daalisoo ku gaadhi buu ka yidhi daalisay buu ka sidaan u leenahay abuubakar ugu dayda waadna daalisay buu yidhi labadii saniyo dhowrkii bilood uu talada ummadda hayay waa ninka idhi kaga celiyay baytalmaalka intaas xukaamta zamankeenna ka warrama waxaasi maxaa keenay waa alla ka baq ilaahay bay ka cabsanayeen aakhiraday ku xisaabtamayeen markaasaa koogii madaxa ahaa xaqii ilaahayna waa ilaaliyey xuquuqdii bini aadamkana saasuu iskaga ilaaliyey koogii faqiirka ahaa xaqii ilaahayna isna uu iska ilaaliyey xaqii dadkana uu iska ilaaliyey waa koogii faqiirka ahaa saciid ibn zayd radia allaahu canhu islaam baa ka soo ashkatuutay maxay kaga soo ashkatuutay dhul aan lahaa ayuu beertiisii ku darsaday tidhi weliba ceelkaana anigaa leh iyadu haddama le ogow isagaa iska leh waa been abuurasho cuhmaan binu cafaan amiirka muuminiinta u yeedhay saciid saciid waa tobankii jannada loo bishaareeyey nin ka mid a saciid ibna zayd abalacwar markaasuu le waa waa laga soo dacwoodee saciidow oo yaa soo dacwooday islaantaa baa kaa soo dacwootay duqda oo maxay ka soo dacwootay dhul iyadu ay leedahay baad qaadatay bay ayaa la leeyahay oo macalceelka iyadaa leh markaasu yaa amiira almuuminiin anu waxaan ka maqlay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo leh dhul uu lahayn taaka dhul uu lahayn ninka dulmi ku qaata buu nebigu yidhi maalinka qiyaamaha waxaa lagu cuquubayn doonaa toddobada dhul intoo silsilad loogu xidho ayaa qoorta loo gelinoo la odhan doonaa jiidoo la kac lamana kici karayo maanuu xadiiska nabi maxamed ka hayo ka maqlay may kula tahay xaq bini aadan inaan dulmi ku qaadan ilaahu hadday igu been abuuranaysa buu yidhi indhaha ka qaad haddilin adoo indhaha ka qaada mooyaane halkaana ay sheegaysa ilaahu ku dil buu yidhi dhulkii uuga kacay ha qaadatay buu ihi waa indhabeeshay dam markaasay odhan jirtay way habaarkii saciid baa igu dhacay way habaarkii saciid bin zayd baa igu dhacay iyadoo indhalo dhulkii ay ku sheegatay isaga wareegaysoo indhala ayay ceelkii ku dhacday bal bay ku dhacday lagamaba soo saarin halkiiba qabrigeyga laga dhigo lagu aasay xaqa bini aadan ku ciyaar maaha ma anuu nabi maxamed ka maqlay taaka in la egoo dhul xaqa naas ninka gardarro ku qaata toddobada dhul baa qiyaamaha qoorta loo geliyaa oo lagu yidhaahdaa la kacoo jiid lamana kici kara buu nebiguna ma jiidi karaayo maanuu xadiiska nebi maxamed ka maqlay may kula tahay oo inaan dhul bini aadan aan xaqdarro qaadan ilaahu hadday igu been abuuranaysay buu yidhi indhahana ka qaad halkaan ilaahu ku dil buu yidhi waxaas alla ka baq waxa bini aadanka xaqooga kaa joojinaya waa maxay waa alla kaba markaad ilaahay ku xisaabtamaysa inuu ku arkaayo uu ku maqlaayo aakhara inay jirtana ay ku hor xaq bini aadan inaad u badheedhaa ku dhiiran maysid laakiin goormuu qofka bini aadanku ilaahayna uu dulmi ka galaa bini aadankana uu dulmi ka galaa waa markuu ilaahay iloobo aakhiradana uu khadka ka saaro saa darteed walaalayaal ilaahayna hanu soo noqonno ha toobadkeenno in yar baan adduunyada jooganaa in yar in yar wamaa tadri nafsun maada tagsibu gadan wamaa tadri nafsun biayi ardin tamuut berri toole nin walba waxa la kulmi doona kama warqabo meesha qabrigaagu noqonuu qabrigaygu noqon kama warqabno marka walaal waa inaan aakhiro ku xisaabtannaa akhro ma dheero innahum yarawnahu wa wanaraahu qari ilaahay baa sheegay qiyaamuhu ma dheero xaggeenna waa kaa dheer yahay laakiin nidaamka ilaahay marka la fiiriyo arrinta waa dhowdahay bacitdu ana wa saacatu ka haatayni labadaa farood buu nebigu isku dherariyey fardaa iyo murdisada iyo fardhaxadaa buu nebigu isku qabtay markaa buu nebigu yidhi anigiyo saacadda qiyaamadu sida labadaa furood iskugu xigaan baan iskugu xignaa buu rasuulku yidhi marka ilaahayna hanu soo noqonno han ka baqna ilaahay quluu laa ilaaha ila allah laa ilaaha illa muxamadun rasuulullah diinteennana maaragtaane han ka shaqayno oo shaqada diinta culummada iyo macalimiinta oo keliya ka mas-uul maahinaya jamaacadade qof kastoo muslima diintan xilba ka saaran inaad naftaada islaaxisaa waa waajib inaad ummada islaaxiigana dadaalka aad ka qayb qaadataana waa waajib dacwatun dawa dawa dacwa ila allah fariidatun sharciya wa daruuratun bashariya bay dhahdeen culummadu dadka ilaahay xaggiisa loogu yeedho waa fariida sharciya weeyaan waana daruura bashariya bashariyadoo dhan baa maanta dacwadda u baahan baa u baahan in salaada loogu yeedho oo maskiidka loogu yeedho oo xalaqaadka loogu yeedho oo diinta loogu nasteexeeyo gaalkiina wuxuu u baahan yahay in iimaankii islaamnimada loo bandhiga buu baahan yahay mas xilkaana nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa ummaddiisa saaroo yidhi laa nebiya bacdii walaa ummata bacdakum alaa falyuballiqa shaahid minkum alghaa'ib aniga nebi igama dambeeya buu nebigu yidhi ninkana ummad inigama dambaysee kiina xaadirka maanta ila joogow kiina maqangaadhsii fa ruba muballaqin awcaa min saamicun iyo kuway maqlayeen saxaabadu intay nebiga ka maqleen bay adduunkao dhan gaadhsiiyeen halkii maalintii risaaladda ay gaadhsiiyeen baa la yidhi inay ka soo noqoto mooyaane halkii ay dhigeen bay taagan tahay maanta insha allah innaguna in diinta inaan ka shaqeyno wada niyooda insha allah habeen dambana waa jimce markaska ka soo qaybgala kulanka diinta waliba xaafadiinan markasku nii dhow yahay oo marka ilaahay dartii u baxlay naga yidhahdaan ha cabsoonina iska bax waar ma baxayno nin baa waagii xanuunka koronaha la bumbuuninayay ayaa la adig korona lagaa helay afar toban cisho qolka ku jira muu fadhiya mase uga baxay wuu ku jiray mid baa la sheegaya islaantiisii ku yidhi ha ii soo dhowaan ciyaalka ha ii soo dhowaan socdo afar cisho uu fadhiistay qol dhexdii si uu hargebka uga baxo qalbigeenna inay adduunyadu ka baxdo oo cadamada makhluuqu ka baxdo oo zamanka aan ku tacalluqsannahay aan sii dayno oo xadhiidhka ilaahay aan soo adkaysano afar bilood inaan masjid dhex fadhin uma baahnin masjidka waa raaxo welibana soo ma hadda intaa ere saacaddaan wada hadlayna imisaa dareenkiinu ziyaadayaa imise aniga dareenkaygu isbedelaya ila waxaan ka hadlaynaa waa diine marka insha allah balayaala insha allah wakhtiga iigu dhow ee fursadda iigu dhow inaan bal jamaacadada ilaahay darti u baxaya afar bilood laba bilood fasaxyada aan haysto inaan ilaahay darti u baxo yaa bal niyoonaya insha allah insha allah dhahada lilwasaa'ili xukmu lmaqaasidi bay culimmadu leeyihiin muddadan la baxayo waa wasaa'ilu dacwa wasail sida aalaadkan iminka aada inaga duubaysaan innaku ma jeclayn berigii hore laakiin baryahan waxay yidhahdeen waa loo baahan yahe iska hadla uun dee annaguna wuxuu ilahay na soo dhex mariya khayr ummadda waan u sheegaynaa insha allah dhahada ilaaha inuu naga aqbalona waan rajaynaynaa ha qabuuliyaddaa muhiim ah ku dhegaysato ku daawatay muhiim maaha ilaahay ma ka aqbalay baa muhiima mise kugu soo ceshay ilaahay ha naga aqbalo insha allah habeen dambena fikridiinka ka soo wada qayb galaynaa dad badanoo walaalaheena oo xanuunsan ayaa jiro ducadoona so u ducayn insha allah dembigeenna allaha dhaaf dembiga waala diinteenna allaha dhaaf diinta allah inoo macaneeyo maralkeenna allaha shaafiyo mowtaadkeenna allah u naxariisto amni iimaanka allah inoo siyaadiyo daacadda allah inoo macaneeyo dhallinyarada wiilaliya gabdhaba allah inoo hadeeyo madaxdeennana wixii diinta iyo diintiiyo iyo dadka u daacada allaha tuso muslimiinta meelay joogaan muwaafaqiin midnimana allaha siiyo nin walba alluu ka kurbaysana kurbada allaha ka qaado dad badanoo xaadiriinaya kuwa oo duca dalbay baa jire mid walba lagu ka kurbaysanya ilaahu adaaga kurbadda ilaahu ka qaad caafimaad sariica ilaahuw sii khaatimada ilaahu noo hagaaji waxaan ku hadlayn ilaahu hanagu qaban ee allah noo naxariiso haddaad noo naxariisan ayaa noo naxariisan haddaad noo dembi dhaafin ayaa noo dembi dhaafi amniga iimaanka ilaahu noo adkee rabbanaa dalabnaa anfusanaa wain lam takfir lana watarxamna lanakunanna min alkhaasiriin subxaana rabbika rabi اlcizati cama yasifuun salaamu clى اlmursaliin walxamdu lilahi rb